بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين وفرقي أفرية تبناد فرديadii aynu ku akriyeynay diiwaanka imaam shaafici raximah llahu tacaala abcada daar lqalm waxa uu darsigan ka bilaabmayaa isagoo qeybtii uu ka soo doortay waxyaalihii shaafici loo nisbeeyeya qaala imaamu shaaficiyu fii xubi caliyin imaam shaafici baa wuxuu ka yidhi jacaylka cali bn abi aalib radia allahu canhu qaluu tarafadta qultu kalaa man rafdu diinii walaa ctiqaadii lakin tawalaytu khayra shakin khayra imaami wa khayra haadi in kaana xub اlwaliyi rafda fainanii arfadu اlcibaadi abyaadani waa ka qeybta ku keenay jaamicu oo macnaheedu yahay kama sugna imaamka laakiin waa loo sheegay masaadirta u nisbaysa imaamka malaha masderka ugu muhiimsanaan karaa waa asawaaciq lmuxriqa ibn xajar alhaytami raximah llahu tacaala waa uu jasmiye oo shaafici baa yidhi buu yihi laakiin de masderkii uu kasoo naqliyey iyo sanadtoona ma sheegin isaguna de waa imaam mutaakhir ah laakiin haddana de imaam muxaqiqa ahaa markaa masderka ugu culusi waa isagaa la odhan karaa isaguna aad buu imaamka uga dambeeyey eh, masterna uma u sheegin kollay de meelunbuu ku arkay laakiin meeshii uu ku arkay muu sheegin masterku sida uu yahay si loo eegi lahaa eh, kutub kale oo nisbaysana way jirtaa dad cid kale u nisbaysana waa kaa hoostaba ku qorayo saaxib ibn cabaad ayaa dadka qaarkood u nisbeeyen lakin waa master mutaakhira buu leeyahay eh, cidda markaa isaga laftiisa u nisbaysay qaaluu waxay yidhahdeen tarafadta raafidi baad noqotay qultu waxaan idhi kalla may haka yaabin ma rafdu diinii raafidinimo diintay maaha walaa ctiqaadii caqiidadayna maaha laakin tawallaytu hayra shakin shaki la-aan waxaan weli ka dhigtay khayra imaa oo aan xidhiiriyay oon yani eh, jeclaaday khayra imaamin imaam kii ugu khayr badnaa wa khayra haadi mid wax haga kii ugu khayr badnaa in kaana xubu lwaliyi rafdan weliga jeclaantiisu hadday rafdi tahay oo raafidi lagu noqonayo fa inanii arfadu lcibaadi addoomaaka ugu raafidisan ayaan noqonaya weliba durulfariidku halkan in kaana xub lwasiyi rafdan buu ka dhigaya in kaana xub lwasiy wasina dee shiicada sheegata cali bn abi aalibin wasi ahaa marka abyaadu in eh, waxyaalaha la sameeyey shaafici loo nisbaynaya ay kamid yihiin baa dhici karta khaasatan haddii alwasi ay ku jirto shaki waxaanu ku jirin wax la sameeynay tahay waayo caqiidadii shaafici ma aha in cali radi allahu tacaala canhu wasiy uu ahaa oo halkaa in kaana xubulweliyidaas ayaa waxaa uu qorayaa durulfariidku in kaana xub lwasiyi markaa de qaailku inuu wisaayada cali uu aaminsanaa oo caqiideysnaa ayuu markaa tusa caqiidadii shiicada weeye marka abyadaasi imaamka raximah llahu tacaala kama sugna wuxuu yihi sumica muxamed bnu salaamin iljumaxiy ninkaasaa la maqlay oo yunshidu lishaaficiyi shaafici u sheegaya mixanu zamaani kaiirat laa tanqadii wasuruuruhu yatiika kalacyaadi malaka alaakaabira fastaraqa riqaabahum wa taraahu riqan fii yadi lwqaadi maxamed ibnu salama aljumaxi waa imaam caanaho macruufa oo ikhbaariya ama akhbaariya waa abaqaat fuxuul shucaraa kitaabkan mabuuca ee bufihiru taxqiijiyey wadaadkii iska lahaa waana mutaqadim taqriiban laba boqol iyo koob iyo soddonkii meelahaas wafaadkiisu ah shaafici wax yar buu ka dambeeyey abyaadana waxaa warinaya bayhaqi iyo keyrkiiba way way kasoo guurinayaan imaam shaafici raximah llahu tacala weliba sanadka bayhaqi waa musalsal bisamaac samictu fulanan yaqulu samictu fulanan ilaa laga soo gaarayo maxamed ibn salaam aljamaxi isaguna de ninkaa shaafici soo gaaraysaan sheegnay marka abyaadda waa in lagu daro abyaadda ka sugan imaam shaafici raximah tacaala laakiin taariikhu baghdad oo de imaam muxaqiqi uu leeyahy alkhatiib albaqhdaadi ayaa waxa uu abyaadan sheegay labadan beyd oo u nisbaynaya ibniraawandigii sindiiqa ahaa sidoo kale alwaafi bilwafayaatna wuu ku raacaya isagu kasoo kol isagunbuu kasoo xiganaya isaguna ibniraawandi buu nisbaynaya lakin haddii sanadkii shaafici ay kaga maarata soo aroortay oo nisbo markaa lagu kalsoonaan kara lahayo taa bilaa sanadka ahee taariikh baqdaad ku qoran tanaa ka mudan markaa labadan beyd in xaggii hore la raaciyo ayaa ay noqonaysaa ma garanaya inu dabcada dambe xaggaa hore ku daray iyo in kale wuxuu yihi mixanu zamaani kaiiratu laa tantadi waktiga dhibaatooyinkiisu way badan yihiin oo ma dhammaanayaan wa suruuruhu faraxiisuna yatiika kalacyaadi sida ciidaha oo kale ayaa farxadiisuna ay tahayba hadaad eegto adduunka dhacdooyinka ka dhacaya iyo qofka waxyaalaha uu la kulmayo dee waxyaalaha qofka aanu jeclaysanayn baa badan bule waxyaalaha uu aadka ugu farxayo aad farxad kelinayn waa sida ciidaha oo kale waa maalmo kooban malakal akaabira kuwii waaweynaa ayuu waktigu hantiyey fastaraqa riqaabahu qoorahoodiibuu adoonsaday oo siday rabeen si aan ahayn buu u maamul wataraahu riqan fii yadi lawqaadi waxaad arki isagiina zamanka laftiisii inuu adoonba ku yahay kuwii liitay gacmahooda oo yani markii adduunyada waxaa la sheegayo zamaankan waxaa laga hadlaya waa adduunyada iyo dhaldhalaalkeedii had iyo jeer dadka kuwoodii liitay ayaa gacanta ku haya buu leeyahay oo maamuladii iyo taladii iyo arrimihii maaragtay waxaa gacanta ku haya waa awqaadii iyo dadkii liitay waa arrin markaa iska dhacda oo dee maaragtay had jeer inta inta cidda wax lagu saydareeyo ee wa lag waa waa awbaashu naas qofku hadduu dadka kicintooda ku wacan yahay waxaa iska badan inuu markaa madax noqdo oo aftahamo iyo kicin iyo buunbuunin iyo buuq badan qof kicin yaqaano hadduu yahay berdhow waxa laga yaabo in iyo kuwa tictog ay markaa madaxda noqdaan makooyinka arkii faransiiska waxaa eh, uu qarka u saarmay ku yaro tictoglihi inuu eh, ra-iisul wasaare ka noqdo sababa oo meesha maaragtay madaxba ka noqdo eh, ra-isul wasaar ma ra-iisba ka noqdo kii hadda macronkii meeshuu fadhiyey bedelkiisa inuu ku fadhiisto ku sigta ad markii dambe waa laysu bahaystayoo xisbiyadii kalo baa isu bahaystayoo ninkaa sidii markaa eh, laysaga riixi laha waa sideed iyo labaatan jir tictogu laakiin da ka shaqeeyayo halkaasoo deetna shacbiyad buu yeeshay marka dadkan inta badan eh, madaxda noqday meelaha qabsada waa dadkaa kicinta ku fiican waayo dadku si sahlan baa loo kicin karaa laakiin si sahlan looma dejin karo marka markiiba xuquuq baa idinka maqanoo sidanoo macquulbaa masalan kusii jiri karnaa maya saa waxaasuu odhanaya de siduu kulmaadana aftahamo uleyn odana waa kusoo xidhnaanaysa markiiba waa loo sacabinaya waa la kacay deetana awqaadii markaasi sahlan ayay madax ku noqonaysa laakiin qofkii caaqilka ahaa dee wax badan buu ka fikiraya wax badan buu isku egeegaya isku bandhigaya isla egeegaya markaa dee inuu atbaac badan ba aanu yeelan baa laga yaaba had iyo jeer waxa ugu atbaac badani waa dadka asxaabu daysh dadka fudud ee aan markaa rasiinka ahayn saasaa markaa taasaa keenaysa watalaahu riqan fii yadi awqaadida oo kuwaasaad moodaa inuu u fiican yahay buu kuleeyahay oo markii la eego xaggii adduunyada iyo arrimaheedii dee kuwaas ayaa isku dubaridanay qaala imaam shaaficiy buu yidhi wuxuu imaamku yidhi buu leeyahay kolley abyaad ka sugan maaha amطirii lulu-a jibaala sarandiiba wafiidii aabaara tukruura tibra ana in cishtu lastu acdamu quutan waidaa midtu lastu acdamu qabra himatii himat lmuluuki wanafsii nafsu xurin tara lmadallata kufra waidaa maa qanictu bilquuti cumrii falimaada azuuru zayda wacamra amطirii lulu-a luul sood soo da jibaala sarandiib saradiib meesha la yidhaha buuraheeda waa sirilaanka meeshan imika la yidhaho xaggaa hindiya ah ama ku agtaada srilanka markaa buurahe buur dheeroo qimad markaa dheero ku taal baa sarandiib la yidhaha waa halka la sheeg qaarkoodna jabalu aadam baa qaarkood waa yani kutubtan israailiyaadka waxyaalaha ay soo guurisa inuu nabiy llaahi aadam markii samada laga soo dejiyey uu ku soo degay fi jibaal sarandiib haawanaha aggan kale kusoo degtay markii dambana ay carafa ku kulmeen si ay isugu soo socdeen waa kullay qisaska <coughs> u la soo guuriya aan dee laakiin sugnin buuraha sarandiibi haddaad doonto buu leeyahay luul soo da oo luul maaragtay keen wafiidii burqo aabaara tukruura yaa aabaara tukruur tukruur maaragtay ceelasha ku yaallo iyaguna waa xagga iyo maqribka tibran dahab adiguna soo burqo yani dankaamalihi wey hadday buura buuraha marka de buuruhu ma da-aana daruuraha da inta badan laakiin de buuraha dhaadheer waa kuwan qimadooda iyo dhakadooda sare waa kuwan daruur daruuruhu ay maraan markaa luul soo da buu leey ceelashahuna maa burqada tibri ama dahab dalidii kama lihi wey ana in cishtu anigu haddaan noolaado lastu acdamu falastu acdamu quuta quud ma waayo waidaa mitu haddaan dhintana lastu acdamu qabra xabaal ma waaye markaa maxaabalaskindaali himatii himat lmuluk hankaygu waa hanka boqorada oo yani waxa weeyaan dadka inaan u baahdo oo iskala sareeyo wa nafsii nafsu xurin naftaydu waa qof xor ah naftiiyo tara almadallata kufra isdullaynta gaalnimaabay u aragta yani saasay uga fogtahay sagaalnimadoo la iska ilaaliya iska ilaalins waidaa maa qanictu bilquuti quudka haddaan ku qanco wixii markaa quud nafteeda u noqon kara cumrii cumrigayga haddaan intaa kaga qanco oon cunta noolahayba intaa ku qanco falimaada azuulu zaydan wacamra maxaan ugu meeraysanayaa kolba u booqanayaa kolba albaabkiisa u joogsanaya ama zayd ama camar ama fulaan iyo fulaan manaaba u baahanba quud baa igu filan quudna waan helaya marka qanaacada ayay ka hadlayaan abyaadu baabyad markaa macno ahaan iska qorxoon oo fiican laakiin imaam shaafici raximah llahu tacaala kama sugna ba abyad qadiimaba ma aha sida muuqata masaadir aada u dambeysay ayaa qoraysa marka in cid kale ay leedahay ayay u badan tahay shaaficina waxyaalaha la isaga nisbeeyey ay ka mid tahay wuxuu yihi wa min khaihi qaala adkiisa iyadoo laga soo raray ama soo raray wuxuu yii saas markaa yii wa min khaihi damiirka halku noqonaya markaa isweydiinaysa marka masderka uu kasoo naqliyey buu da ujeedaa waa jadwat liqtibaas fi dikri man xalla min alaclaam madiinata fas kitaabkaas jadwatliqtibaas waa kitaab markaa dee saad ka fahmaysaan cunwaankiisaba taraajim ah markaa nin loo tarjamaynayo uu u tarjamaynayey mualifku oo la yidhaahdo khaalid ibn ciisa albalawi ayaa hadalkan markaa laga soo naqlinay wa min khai markaa kii kasoo naqlinayay baale markaa tarjamadu tarjamada markaa dee kasoo naqlinay wa min khaihi khadkiisa yani waxa weeyaan aniga oo ka soo naqlinaya balawigaasi qaala wuxuu yidhi balawigu khaalid ibn ciisa balawigaasi wuxuu yidhi wayunsabu lilimaam shaaficiy oo saasaan khadkiisa ku arkay buu leey meelu ku qoray baan arkay yuu wadaadkan u tarjamaynayaa leey wayunsabu lilimaam shaaficiyi buu yihi shaafici waxaa loo nisbeeyaa ayuu ayuu meel ku qoray jismii cala lbardi laysa yaqwa walaa calىa shidaة اxaraarة fakayfa yaqwى calىa xamiimi waquuduha الnaas wاlxijaarة marka min khaidan wax intuu iska jaro ama waqaala ihado ama wayunsabu ilay inuu saasoo kale ihado ahay lakin wamin khaidan inuu meesha keeno deetana qofkii qaariga ahaa uu ku wareero halkee damiirkan loo celinaya cidda khatigiisa loo soo naqliyay waa ayo arin saxa maaha Eh, ninkaas unbaa la sheega de mutaakhir ahaa khaalid ibn ciisa albanawigaasoo wakti dambe ahaa eh, de ninkan kitaabka qoran laga yaba wax yar ka horreeyey ayaa eh, ayuunbaa nisbeeyey haddaba markan isagu khadkiisii baan ka soo naqlinaya jismii cala albardi laysa yaqwaa jirhkaygu qabow uma adkaysan karo walaa calaa shiddati alxaraara kulayl daranna uma adkaysan karo fakayfa yaqwa calaa xamiimin calaa jaxiimin baaba ku qornayd jadatuliktibaaska ma garanay wuxuu soo xamiim uga dhigay fakayfa yaqwa calaa jaxiimin siduu jaxiimki iyo naartii ama calaa xamiim biyihii kululaaya naarta siduu ugu adkaysan karaa jaxiimkaasoo waquuduha annaasu waalxijaara shidaalkeeda iyo waxaa lagu holcinaya lagu hurinayaa uu yahay dad iyo dhagxaan marka waxay u labadan bayd dadkii dambe ee cilmigan badiica iyo waxyaalaha iyo iktibaaska iyo arrimahaas ku mashquulsanaa inay sameeyeeno waquuduha naas walijaara dadka qur-aanka ku jirta marka waa nooc iqtibaasa laakiin shaafici raximah llahu tacaala gabayadiisii ma aha siday u badantay wa qaala buu yihi waxa uu yihi yani imaam shaafici raximah llahu tacaala iyaduna kama sugne wuxuu yihi wmaa axadu min alsuni الnaasi saalima walow anahu daka الnabiy اlmuطaharu fain kana sikiita yaquluuna abkamu wain kana minطiqa yaquluuna ahdaru wain kana sawaama wbاleyli qaa'ima yaquluuna zaraaq yuraa'i wayamkuru falaa takhsha ila اllaha jala jalaaluhu huwa اlwaaxid اlmanaanu wallahu akbaru ama fallahu akbaru abyaadani cid la garan mayno laakiin waa abyaad waaqca ka turjumaysa iyo dadku qofku dadka isku daariyo siduu u rafaaday wamaa markaa ogan de kolle waxbaa ka horreeyey markaa waxkaas lagu cadfin wamaa axadu min alsuni nnaasi saalin qofna ma aha dadka carabadoo midka badbaaday ha ku talageli haddaad markaa meeshaa doorto gasho inaad dadka afkooda carabkooda ka badbaado haddaad istiraahdo adiga yaana cidinaba ku qabsanin cidina yaana waxba kaa sheegin adiga kun musaaliman liljamiic dadka oo dhan mid ay wada ogol yihiin adigu iska noqo oo qoladaan ah xaglin qoladan ah xaglin qoladaasina asxaaba kulahaadaan kuwana asxaaba kulahaadaan kuwana asxaaba kulahaadaan cidiba yaanay adiga wax kaa taban kaa shaqayn maysa ogole wamaa axadu min alsun innaasi saaliman qofna ma aha qof dadka carabadooda qof ka badbaadaya ma walow anahu aaki saas markaa wasankuna ku aagsan yahay dhowr mastirna ama dhowr marji masaadir ku magacaabimayne dhowr marji oo abyaadda qorayna ay u qoreen walow anahu daaka nabiy lmuahar wuu bedelay jayd walow anahu haba noqdo qofkaasi daaka nabiyu nebiga almuaharu ilahay uu ahirayba nabigii ilaahay uu ahiray ee xataa aalkiisa inamaa yuriid an yudhiba cankum rijsa ahl lbeyt ataa albeytkiisii la yii ee ilaahay subxaana watacaala uu ahiray ee qalbigiisa la maydhay ee xadu shaydaanka laga saaray xataa haduu nebigaa yahayna dadka carabadoodii ka badbaadi maayo isagiibaba dee la yidhi waa majnuun iyo waa saaxir iyo waa kaahin iyo ya maaragtay makanaa ilaahay rasuula hada ladii bacaa allahu rasuula makan saasaaba taagan yihiin ilaahay doorta iyo maarata waa lowlaa unzila hada quraan alaa rajuli min alqaryatayn caiim nin macnala maa lasoo dira bay leeyi waa nabigii ilaahi subaa ilaahay uu doortay ee qiimaha lahaa ee nasabkiisa ay garanayeen nasab nasab ciddii ugu laadheeraysnayd haddii laadheernimo ay waxtaraysa ahayd ciddii ugu magac iyo madaxtinimo lahayd ay tahay ciddii laga dambeynayey cabdilmualib baa sayid quraysh ah fii zamaani waa wiilkiisii haddii haddana waxay leeyihin makana lasoo diray miyaa nin markaa waxa weeyaan weyn lasoo diro marka xataa nebigaba ha noqdee dadku kuma daynayaan marka waxba ha ku talagel marka maxaa lagaa rabaa un falaa taksha ilalaada soo socta weyaan dadkan warkooda ammaantooda iyo cayadooda inaad waxba ka soo qaadin baa doonaya fa in kaana sikiitan qofku hadduu yahay qof aamus badan oo aan hadalba sheekaynin keligii iska fai qofkii salaamo oo salaamo alxamdulilah ilahay maadiyo iska kaco oo aan cidba la hadalo qof aamusan haddue yaquuluuna abkabu agnaan bay odhanaya maba hadli mase hadal yaqaanba maba hadli karayo hadduu hadli karayo waa hadli lahaa bay odhanayaan kolkaas war ninkaasi waa adayirahdo war ninkaasi waa nin iska aamusan aynkaas dee haye muxuu la aamusan yahay minku ohanay muxuu la aamusan yahay wuu sheegi waa hadli lahaa wuu sheegi lahay waa la haystaa wain kaana miniiqan hadduu yahay mid hadalyaqaan oo hadal badan oo aad u hadlay yaquuluuna ahdiru waa hadraawi way odhanayaano wuu daldalmayaa ya markaa isagana waxay odhanayaan waxa weeya waa mawjad mahaanta dhan buu daldalmaya aamusi maal wain kaana sawaaman hadduu yahay mid soon badan wabileyli qaaiman habeenkii qiyaamuleyl u taagan yaquuluuna waxay odhanayaan zaraaqun qaarkoodna kadaabun bay zaraaq waa khadaaca sida muxkamku uu qoray waar waa waxa weeyaan waa waa maakir waxbuu qaldaya dadku qaldaya dadku wab yaan kugu dagin yuraa-i wa yamkuru waa kaas halkan markaa yunkiru ay noqon lakin yamkuru way meelo kale ugu qoranta waa istusbixiisu wa yamkuru way ka tahay maaratay qaldidu dadka qaldayo falaa taksha illa mar hadday sidaa tahay oo dadkii aan laga badbaadaynin kolleyba aan lagu daynaynin aanay soo waa rida annaasi gaayat laa tudrak raggii mujaribiinta ahaa baa yidhi kelmid iska yidhahdeen maaha waxba imika adigu ha isku day inaad tajaawiso inaad tidhaahdo war malaha waktigu u isbedelee dee berigii horey sidaa ahayd bal imika way dhici kartaa in dadkan markaa la wada raalligeliyay waan isku dayaya waktigunbaa kaa lumay marka mujarimiintiiba waxay yidhahdeen rida naasi gaayatu laa tudrak maxaa intan u yidhaahdeen waxay diidayaan in waktigu kaa lum watigaaga waxaa ku bixin bay kuleeyi maa warida allaahi gaayat laa tutrak falaa taksha ila allaha jala jalaaluh ilaahay mooyaan cid kale ha ka baqin cid kale waxba haka filan cid kale ha rajayn cid kale raalligelintiisa ha ka shaqaynin wixii aad ku hadlaysa eeg ilaahay ma raalligelinaya ahaa qulhu adiba man adib waradiya man radib wixii kaas eego haddii aanu ilaahay raalligelinayn ka aamus laakiin haddaad noqotid qof dadka raalligelintooda u nool markastood hadalkii tiraahdooda ku raalligelisaad qaar baa kaaga qaar kalena way kuga cadhoo waxaana laga yaaba hadalkii ilahay kaaga kuga cadhoo markaad cadhadii ilaahayna hesho maarata raalli ahaanshihiisina seegto raalli ahaanshihii dadkan aad gaari wey kuwii xoogaa kugu shaqaysanayay laftooduna qaar baa ila kugu shaqaysanay kugu shubanaya oo doonaya inta yar inaad u tidhaahdo inaad iyaga maaragtay iyaga laftooda markay kugu shubtaan aad u tiraahdo qof litay inaad tahay way kuogi kuwan xataa kule sax wallahi nin fiican baa tahay oo caynkaas qalbiga waxay kaleeyihiin shidaalka iyagiiba hadlaya maada hadlay annagaa kugu shubanay oo laftoodu way la socdaano iyagiina baain ahaan waad u seegtay waad isa seegteen walow daahir ahaan haba kuu muujiyaan ku jecel kuwii kale iyagu kuwa kasoo horjeedeen hadalkooda bada raalli ahaanshihii ilaahayna meesha waad seegtay deetana waxaa kugu dhacaysa kolkuu ilaahay qofka naco malaa'igtiisu soo sheega iyo saasoo kale haddana dhulkiiba haddana loo ayaa maarata nacayb loo dhiga qofka ilahay u jecelyahayna waa cagsi wuxuu hi falaa taksha ila اllaha jala jalaalu huwa alwaaxidu ilaahay baa mid keliya almanaamu oo mani badan oo yani waa gallad badan allaahu akbaru ilaahay baa wax walba ka weyne dee allaahu akbarta aad leedahay ka runsheeg ila kolkaad allaahu akbar tirahda min kulli kabiirin wax kastoo weyn ilaahay baa ka weyn macnaheedu waa maxay dee ilaahay baa iiga muhiimsan ilaahay tiisa ayaa wax walba ka horeysa raalli ahaanshihiisa wax walba ka horeeya siduu doonay amarkiisa amar kasta ka horeeya nahyigiisa nahyi kasta ka horeeya saasaa macnuu yahay markaad allahu akbar afka ka tiraahdo qalbigii ka dhe urka ka dhe afka ka dhe adinka ka dhe maaragtay waxa weyaan ha kaa muuqato afcaashaadii oo dhan allahu akbarta ha ku salaysnaato saasaa lagaa doonaya wey wa qaala wuxuu yihi ufakiru fii nawaailfii wa sabrii وأحمد همتي وأذم دهري وما قصرت في طلب ولكن لرب الناس أمر فوق أمري والله ما بيدو قرح بدل لكن يقول شافعي ما هلك يسويين ما ينار علي أفكر في نوائلفي وصبري وحكو فكرة يا نوا بوا وفقانت bucdiga iyo fogaanshaha ilfigayga xabiibkay ilfiguna waa xabiibka alilf fii nawaailfi qofkii markaa aan yani mualifka qofkii aanu isnaqaane aanu isku carbisnayn weeyaan labadeed nafood isku carbisnaayeen ulfadu ay naga dhexaysay fogaanshihiisaa ka fikirayaa iyo wasabri haddana adkaysigay sidaan uga adkaysan kara qofkii aan sidaa ugu mamanaayee jacaylkaas ii hayay sidaan uga sabra haddana u sabray inuu iga fogaado ayaan ka fikiran la yaabanayo waaxmadu himatii hankayga ayaan ama ayaan mahadiyaa oon ku faraxsanahay waadumu dahrii waktigaygana waan ceebaynayaao waxaan leeya waktigiiba waayaha ayaa ixiday hankaygu meel saru ahaay laakiin waayaha ixiday baan leehay wamaa qasartu fii alabin anigu raadinta aan hankayga raadinayo kama gaabin waanu orday walaakin hase ahaatee lirabbi nnaasi amrun fowqa amri dee ilaahay amarkiisa ilaahaybaa amar leh amarkaiga ka sareeya marka amarka ilaahaybaa dee soconaya wey in markaa qofku uu qadarkii ku qanacsanaado almaqsuum fi tasliyat lmaxsuum buu kasoo naqlinayaayo waa de maga magaciisa baad ka arkaysaa kitaabka dhan magaciisa almaqzuun fi tasliyat lmaxzuum waa wixii la kaydiyey ee loogu talagalay qofkii maxsuunka ahaa ee murugaysnaa in lagaga maarata burugada lagaga fujiyo oo lagaga furfo markaa had jeer way iska fiican tahay qofka haddii warwarba addunyada adduyada warwar kama dhamaado marka inuu qofku had iyo jeer waxyaalaha tasliyada aayado qur-aan axaadiid wax badan baa jira inuu qofku yusallii nafsahu bidalik way fiicanta qadarkii ilahi ina isu dhiibo min anami buu yihi qowlu sayidina imaam shaaficiyi mashhuur eegu fiirsa min anami namiga waaa kami de waay maanta nog soo jeeda nami u ahaaye maxaasan kalifay markaa kitaabadan uu ka soo naqlinayo cibaaradii ay isticmaaleen buu mararka qaarkood soo naqlinay sida min khaiidii markii dhaweyd oo kale markaasano kale waa laga fiican yahay waa laga ya mka eh, risaala fi manaaqib shaaficidaasu ka soo naqlinaya suu sheegayo kulle ma mid aan arkay ma aha marka waxaa laga yaabaa risaaradaas iyadoo ka warramaysa ay leedahay yani nasrina weero nasriyana waa laga yidhi weero nadmiyana waa laga yidhi deetna weerhihii nadmiga ah ee macnahan laga yidhi kuwanaa kamida qawlu sayidina imaam shaaficiy mashhuur qowlkii marka imaamkeeni shaaficiy mashhuurka ahaa uu yiri baa kamida bay leeyihi iyaduna kama sugnen man da ladii qad naala raaxata sirihi fii cusrihi in kaana aw fii yusrihi falarubamaa yalqa alghaniyu bimaalihi adcaafa maa yalqa alfaqiiru bifaqrihi faakhu tijaarati khaa'ifu mutaraqibun mima yulaaqii min khasaarati amrihi waakhu lwasaarati xaa'irun mutafakirun mima yuqaasi min nawaa'ibi dahrihi wakadalika asulطaanu fii axkaamihi rahnu lhumuumi calaa jalaalati qadrihi in sarahu khabaru ataa min bacdihi khabaru yuzaczicuhu mushaadata qasrihi walaqad xasadtu ayra fii awkaariha walaqad xasadtu ayra fii awkaariha fawajadtu akara maa yusaadu biwakrihi tallaahi low caasha alfataa fii dahrihi alfa min alacwaami maalika amrihi mutaladidan fiiha bikuli maliixatin mutanaciman fiiha binucmaa casrihi بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة أبدا ولا تطر الهموم بفكره وصفت له الأيام حتى إنه لا تنطق الأصوات عند مقره ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره وأبياد أد في عنا قرح بدن وعدك يوانا iyo geerida xasuusashadeeda ku fiican laakiin imaam shaafici baa yidhi lama odhan karo kama sugo man da ladii qad naala raaxata sirihi waa kee ka gaadhay bainkiisa raaxadiisa raaxata sirihi yani raaxata qalbihi raaxata fikrihi sida qaarkood qorayaanba man da ladii qad naala raaxata fikrihi bay qaarkood qorayaan walow abyaadu ay u kala duduwanta marka yaa waxa weeyaan qalbigiisu raaxaystay buu leeyahoo weligiiba raaxo uu ku noolaa fii cusrihi marka marka xaaladu ay ku adag tahay in kaana haddii cusrigaasi uu jiro aw fii yusrihi ama marka xaaladu ay u fiican tahay qaarkoodna fii usrihi fii umrihi aw yusrihi ama eh, fii usrihi min umrihi aw yusrihi umrigiisa kiisa casirka ah casiirka ah ee eh, maaratay xaaradu ku adag iyo marka uu maysuurulxaalka yahay ee u fiican tahay labada jeer marnaba adduunyadani farxad male buu kuleey adduunyadani kolleyba male ama maysuurul xaal ahaw ama macsuur ahaw oo xaaladdu ha kuu cuslaato ama xaaladu ha kuu fududaato isku mid u weeyaanoo labada midna farax ma laha marka waxaad sir weydiinaysaa marka qofkii uu haysto oo de adduunyadii ilaahay u ballaariyey miyaanu faraxsanayn waxaabu ku yidhi fala rubama waxaaba dhici karta yalqa alghaniyu bimaalihi kan haniga ihi inuu kula kulmo adduunkiisan batay daraaddii adcaafa maa yalqa alfaqiiru bifaqrihi ka faqiirkii faqiirnimadiisa dhibaatooyinka uu kula kulmayo labanlaabyadood oo humuum iyo awhaam iyo maaragtay waxa weeyaan fikir iyo warwar ah inuu kala kulmo maalkiisiiba laga yaabo markabkii halkaasaa soo xidhay badibaa kacsan baa laleeyahay habeenkaasoo dhan baa laga yaabo telefoonka haye maxaa laleeyahay halkuu soo gaar siduu yahay soo garan maysa habeenkaasoo dhan faqiirkii wuu hurdaa meelaha intu maaragtay furin yar iyo waxyaala iyo wax isku jaabi jaabiyey ayuu gelin horeba saaxiibu ka shub kanna waa kan kolba telefoonka saacad saacad berigii sacuudiga suuqul ashum wa la waxaan la yidhaahdo saamiyada ka ganacsigooda lacaga badan ku galeen de raggii maal wax badan suuqaasina markaa de marna waa kor ukaca marna waa kan hoosu kaca marka intii hore korbuusa marbu markaa wuxuu bilaabay inuu hoosu kaco markaas combyuutarada ka dulkici waaye wuxuu eegayaa daqiiqa daqiiqad taasuu la socdaa xataa la sheegay qaarkood in ay kaadidii haleeli waayeen inay eh, suuliga tagaan oo ay halkan soo dhigteen wax maaragta ay maarata ku kaashaan kolkay waayo mid wadnuhu farta ku haya hoos buu usocdaa mise kor buu usocdaa xoogaagii waayeyba halkan u geliyey deetana daqiiqad daqiiqad ayuu markaas sidaas uleeyahy shaashaadkiibay ka kici waaye marka u fiirso de fuqarada taasi kuma dhacdo meelaha gidaarada iyagoo hurdaad mar walba dhaafaysa marka wuxuu leeyah falarubamaa yalqa alghaniyu bimaalihi adcaafa maa yalqa alfaqiiru bifaqrihi waxaa laga yaabaa ka hanigii inuu kula kulmo maalkiisa daraadi warwaro iyo dhibaatooyin iyo mashaakil adduunyo oo labanlaab intaasoo jeer ku ah faqiirku wixii uu faqiirnimadiisa kula kulmay faau tijaarati ganacsadihii kii ganacsiga saaxiibkaa khaaifun u baqaya mutaraqibun wuxuu fiirsanaya mimaa yulaaqii wixii uu kala kulmayo oo min kasa min khasaarati amrihi arrinkiisa inuu khasaara lacantiisan iyo wixiisan iyo arrimaha inay markaa isku dhex yaacdo ayuu intaa ka baqayaayo waa warwarsan yahay wa akhulwasaarati ama alwisaarati kii wasaarada wasiirka ahaa xaairun mutafakiru waa isaga lasuba wareersanyaha bu waa fikiraya mimaa yuqaasii wixii uu la tacaalayo oo min nawaa'ibi dahrihi dahrigiisa iyo waktigiisa waxyaalaha kusoo dariyaya ku imanaya xawaadita soo garan mayse oo de waxa weya goormaa lagu casiy talow maxaa intaa gaar mu hayaayo ataa waaa laga yaabaa kii uu la kulmo is odagii kiskeen agdhow yihiinba de kaa gaadhsiiyo ooyaan bahasha eh, maaragtay waxa weeyaan eh, lagu weydaarin marka isagiina in meeshi laga casilo oo meeshii laga dhacsado laga eriyo ayuu ka fikirayaa buu kuleeyay wakadalika sulطaanu fi axkaamihi kii xataa maaragtay suldaanka ahaa ee madaxdaba ah isaguna eh, axkaamtiisii saasoo kale ayuu wii ukumayay maamulka uu ka ahaa maamulkiisii saasuunbuu ugu baqaya oo waa rahnulhumuumi mid warwaro u rahmanoo u xabisan wey warwar baa xabisay calaa jalaalati qadrihi in kasta oo qadarkiisu u wen yahay buu leey si kastoo qadarkiisu u wen yahay haddana waa rahnulhumuumi humuumbu ayuu xabisay iyo maarata warwar in sarahu khabaru war haddii uu farxad geliyo ataa min bacdihi waxaa ka dambeeya khabaru war kale oo yuzaxzicuhu ka riixa mushaadata qasrihi qasrigiisa teedii markaa xooga u dhisnayd in ujeeda ay u badan tahay kulley ya muxuu qoray yusaxsixuhu masaafata qasrihi taasaaba kasii ficnaan waayo mushaahadadani dee qasrin mashiid wuu jire laakin dee waa hulaathi yani mashiid shaada baa laga keena waaynamaa shaadahu shadaadu fii iramin markaa mashiid buu noqonayaa markaa mashiida hadii la taniifiyana iyay dee noqonaysaa mushaado ma noqonaysa markaa masaafadaasa la qaatay kolley beydkani sidaa meel kale ugu qoran yahay maan arag markaa yuzaxzixuhu masaafata qasri ama misaaxata qasri ka fogeeya masaaxada iyo masa meeshii markaa qasrigiisa waliba masaxada mana kasi masaafada lafteedani masaaxadii qasrigiisi iyo halkii qasrigiisu ahaa saaxadiisii maaragtay war kale oo kala ka kaxeeya ayaa ku imanaya markaa akhbaartii ayuu isaguna kolba khabar tatabucaya halkaana maxaa ka dhacay halkana maxaa ka dhacay sidan kale waa warwaraya isaga laftiisu markaan anigu dadkii ka quustay buu yii dadkii waayey mid markaa eh, xaaladiisu ay fiican tahay walaqad xasadtu ayra shimbirihii baan xaasidey buui oon xaaladooda tamaniyey fii awkaari cushashkeedii cufkeeda iskaga jirtay shimbirtii cufkeeda ku jirtay ayaa xastayo armiya saasoo kale iska ahaatid baan isiri buu yii markaas haddana iyadiina fawajadtu akara maa yusaadu biwakri waxaan arkayba inta ugu badan shimbirta marka la ugaarsanayo cushkaaba laga ugaarsadaa marka iyada lafteeduna cushki iyo cufkii kumay badbaadin inta ugu badan la ugaarsanayo halkaasaaba laga soo qabsadaa bu laga soo ugaarsada tallaahi low caasha alfataa fii dahrihi allah baa ku dhaartay inta badan tallaahi waa marka arrintu cajab leedahay ayaa maarata tada lagu eh, dhaarta maarata adaatulqasamka ay noqoto tallaahi allah baan ku dhaaranaya waa arrin badane low caasha alfataa fii dahrihi alfa min alacwaam haddii ina qofku uu noolaado waktigiisa kun sannadood maalika amrihi isagoo weliba arrinkiisa isagu hanta oo gacanta wax walba loo geliyey mutaladidan fiiha isaga oo ah mid macaansanaya bikulli maliixatin bikulli fataatin maliixatin maala gabadh kasta oo qurxoon oo uu guursado mutanaciman fiiha isaga oo ku nicmaysanaya binucma casrihi wakhtiga uu nool yahay nicmadiisii iyo wanaaggii uu lahaa isagoo ku nicmaysanaya oo laa yactariihi suqmu xanuun aanu ku soo dariyaynin fiihaa nicmadaa uu ku jira daraama kunkaa sanadood maratan hal mar aanu ugu imanaynin xanuun abadan weligii oo walaa taraa aanay kusoo dariyaynin alhumuumu warwaradu bifikrii maskaxdiisa aanay marnaba kusoo dhacaynin oo wasafat lahu layaamu maalmuhu ay u saafigaroobaan oo wax markaa ka ciideeya oo ka dhooqeeyaba aanu arag xataa inahu ilaa heer isagu laa tantiqu aswaatu aan codad dhawaaqaynin cinda maqarihi meesha uu degan yahay cod xataa iscaaj geliya ama waxoogaa aan lagu arkaynin oo sidaa nolosha u tahay maa kaana dalika kulluhu waxaasoo dhammi mu ahaadeen mimaa yafi wax markaa u dhigmaya bimabiiti wali laylatin fii qabrihi kubaryida uu habeenka ugu horeeya xabaashiisa ku baryo uma dhigmanto habeenka ugu horeeya xabaashiisa uma dhiganto kunkii sanadood ee uu soo nicmaysanayay adduunya soo macaansanayay wixii uu doonaba uu helayay kullu dalika laa yuqaasu bi taas laguma looma marka waa laguma miisaamo taasa ka culus buri waana xaqiiqo jirta weeyaano dee kullu hadihi maladaat qad dahabat waxba laga yaaba inay isu bedesho axsaan iyo nadaamo iyo xasro oo marka qofka sakaraadkii uu qabto de salaadihii uu tukaday iyo zakadii uu bixiyey iyo soonkii ka warwari maayo kana qoomamayn maaye wuxuu ka qoomamaynayaa istibtaacaadkiisii iyo raaxaysigiisii iyo nicmooyinkii w naciim dunya u arkayay wixii in xaggeeda looga yimaado oo balaayidu ay xagga ka soo gasho waxa ugu badane uu ka baqaya kaasi weeya marka abyadu abyada aada u qiimo badan weeyi ay fiican tahay in qofku iskaga ceshado oo noloshiisa uu had iyo jeer ku saleeyo oo isxasuusiyo de waa akhiru min dikri haadib ladaat waa geerida markaa haadib ladaatki kinaayadiisii wey waa laqabkiisiiba weeyaan ama muxuu sifadiisii in had iyo jeer qofku markaa taa isxasuusiya arrin aad iyo aada u fiican weeyaan laakiin abiyaadusaan sheegnay imaamka looma nisbaynayo walilimaam shaaficiyi buli imaam shaafici waxaa u ahaatay oo yani usugnaatay abyaadan lam ajid ladat salaamati xataa sirtu lilbeyti wاlkitaabi jaliisa inama اdul fi mukhaalaطaة الnaasi fadachum tacish amiira ra'iisa labadan beyt ibn اljawzi ayaa kitaabkiisa almuntadim taariikhda ah sanadkiisa kuwa warinayo qaadigii shaaficiga ahay caliy bn cabdilcaziiz aljurjani lahaa eh, yaquuluuna lii fiika inqibaadun wainamaa ra'w rajula can mowqifi dulli axjama ninkaa abyaad labadan beyt iyo beyt kaloo saddexaad oo la socday ee shaafici ma ibnuljawsi isagoo u sheegay waliba sanad buu ku warinayaa cali bin cabdilcasiis buu kaga warinayaa waxaa kale oo u nisbeeyey oo u sheegay yaquut alxamawi fii mucjam lwudabaa waxaa kale oo u nisbeeyey ibn khallikaan fii wafayaat alacyaan iyo keyrkoodba way u nisbeeyeen beyt kaloo saddexaadna wuu la socdaa laakiin waxoogaa in yarbay bay kala duwayen imka halkan lam ajid ladata salaamati yani badbaadada macaankeeda ma helin xataa sirtu lilbeyti walkitaabi jaliisa ilaa aan gurig iyo kitaabka mid markaa la mujaanisayoo la fadhiisanaya aan noqday oo gurigayga iyo kitaabkayga aan laazimay Eh, maa taacamtu lada ayshi saas isago ay usoo naranay maa taacamtu lada alcayshi xataa sirtu linafsi wاlkitaabi jaliisa beyt kale marka halka dhexda kusii jiro laysa shayءu acazu cindii min alcilmi falam abtagi siwaahu anisa inama dul fi mukhaalaطaة الnaasi fadachum wacish caziiza ra'iisa marka wuxuu leeyahay lam ajid lada salaami badbaadada macaankeeda ma helin ama maa taacamtu ladat alcaysh nolosha macaankeeda maan helin xataa sirtu ilaa aan noqday lilbeyti linafsi buu qorayaa ibnujawsigu lakin kale lilbeytidaas qoray xataa sirtu lilbeyti wlkitaabi jaliisa ilaa iyo aan noqday mid la fadhiista gurigiisa iyo kitaabkiisa oo cid aanu isku majliska nahayba waa gurigayga kitaabkayga buu ku cid kaleba isku majlis ma nihin oo cod kale isma fadhiisano weeyaan liqaau naasi laysa yufiidu shaya siwa alikfaari min qiilin wa qaali waynu horena usoo sheegnay oo uu sheekh abu isxaaq shiraazi oo kale wey marka wuxuu leeyahay badbaadoduba waxay ku jirtaa inaad keligaa iska fadhiisato oo dadka iskaga ictisaasho iskaga dheeraato gurigaaga iyo kitaabkaaga la fadhiiso wax walba iyagaad ka helaysaa laysa shayun acazu cindii min alcilmi agtayda wax ka cizo badan cilmigu ma jiro falam abtai siwaahu anisa waa beydka leedahay kuwa kala kusoo daraya halkan nooguma qornin falam abtai markaa maan raadsan buu yihi aniisan siwaahu weeyaan wehel aan cilmiga ahaynba ma raadsan buu cilmiga igu filan inama dullu fi mukhaalaa naasi dulliguba waa dadka dhexgalkooda fadachum iskaga tag wacish ama tacish inaga tacish baa inoo qora tacish amiiran ra'iisa ama wacish casiizan ra'iisa noolow ama waxaad noolaani haddaad saa samayso adigoo casiiz ah ama amiir ah oo madax ah oo ra'iisa oo cize iyo markaxa weyaan leh lakin dadka dhex gasha buu kuleeyahay dadku eh, muxuu i ara naasa man daanaahumu midkiisi kale markaa istagaya ara naasa man daanaahumu hana cindahum waman akramatu cizat nafsi ukrima dadku haasatan caamada markaad iska dhex gashay iskala walaaqtid waxay ku jiraan ama aad iska dhex socotiday iska kaa had iyo jeer agtooda kugu arkaan mid lamida kaa soo qaadayaano waxaana walaaqanayaanoo kale hataa kugula soo bagnayan waxyaala aanay kugula soo dhaceen haddii aada iska ururiso ayay kugula soo dhacayaan markaa iska ilaali buu dadka saas ha usii dhexgelin markaas inu kujoojin doonaa insha allahu tacaala baark اllah fiikum wsal اllah wslm عlى nabiyina mxamed